بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسرته صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام qoyskiisii ayaa halkan musanifka uu nooga warramaya raximahullah maadaama aan soo aragnay nasabkiisii iyo qabiiladiisii aan soo aragnay qoyskiisii hoose ayuu musanifka na barayaa nabiyullaahi maxamed qoyskiisii wa ama usratuhu sala allahu calayhi waaalihi wasalam fatucrafu bilusrati alhaashimiya wa ama usratuhu sala allahu calayh waali wasalam nebiga qoyskiisii fa tucrafu waxaa lagu yaqaanaa loo garanayay oo lagu yaqiinay bilusrati alhaashimiya qoyskii reer bani haashim ayaa loo yiqiinay waa nisba ilaa haashim haashimkii oo awowayaashii ka mid ahaa ayaa loo nisbeeya loogu abtirinaya uu noo sheego wuxuu yidhi nisbatan ilaa jaddihi thaani haashimu waa abtir si loogu abtirinayo ilaa jaddihi awowgiisii athaani labaad haashimun haashim ahaa marka haashimkan waxyaalo badan oo uu ka dhaxlay qusayi uu ka dhaxlay oo awowgii ahaa ayuu wax nooga sheegayaa wuxuu leeyahay waqad waria haashimun haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusayi buu ahaa marka haashim wuxuu dhaxlay min manaasibi qusay qusay odagii ahaa oo horey aan uga soo hadalnay oo masaayaadka khaaska lahaa manaasibtiisii mansabkii ou lahay darajooyinkiisii ayuu wax ka dhaxlay muxuu ka dhaxlay asiqaayata waalrifaada ilaa hore waxaan usoo sheegnay qusayi inuu labadaasba ou lahaa siqaayada oo dadka xujaajta oo wax la waraabiyo biyaha la waraabiyo iyo rifaadada oo raashinka la siiyo cunto la siiyo labadaas haashim awowgii qusay buu ka dhaxlay uma wariahumaa labadaa oo siqaayada iyo rifaadada ah yacni waraabinta iyo cunnasiintaba labadaas waxaa dhaxlay oo haashim ka dhaxlay akhuuhu lmutalib walaalkii oo mutalib la yidhaahdo ayaa markuu haashim dhintay ka dhaxlay uma markuu mutalib dhintay dabadeedna waxaa dhaxlay asiqaaya warifaada wlaadu haashimi haashim caruurtiisii ayaa adeerkood markuu dhintayna la wareegay mas-uuliyaddii ayagaa qaatay ilaa an jaa alislaam ilaa diinta islaamka ay ka timaado asiqaaya warifaada awlaadu haashim haashim caruurtiisii ayaa mas-uuliyaddaasi haysay waya ilaa an jaaa alislaamu ilaa islaamka diinta islaamka ay ka timaado wa hum haashim awlaadiisina calaa dalika arrintaas ay dusheeda ku sugan yihiin oo ayagu ay mas-uuliyaddaas asiqaaya warifaadaba labadaba ay haystaan wa kaana haashimun haashim wuxuu ahaa acdama ahli zamaanihi zamankiisa dadkii joogay midka ugu weyn buu ahaa yacani ragga kuwa ugu waaweyn ayuu ka mid ahaa haashim marka maxaa loogu bixiyey kaana yahshimu alkhubza ay yufatituhu fi اllaxmi fayajcaluhu hariida uma yatrukuhu liyakula اnnaas wuxuu yidhi kaana yahshimu alkhubza kimista ayuu jajabin jiray yacni khubsiga rootiga ha la yidhaahdo muufada ha la yidhaahdo khubsiga waa rootiga hadda loo yaqaano caan uu ku yahay ayuu jajabin jiray ay yufatituhu wuu burburin jiray fi laxmi hilibka dhexdiisa ayuu ku burburin jiray fayajcaluhu markaasu wuxuu ka yeeli jiray hariida cunada hariidka loo yaqaano ayuu ka yeeli jiray uma markaa kabacdina yatrukuhu wuu ka tegi jiray markuu hariid ka dhigo liyakula annaasu dadku inay cunaan buu faraha uga qaadi jiray markaasaa faluqiba bihaashimin haashim ayaa lagu naynaasay oo magaca haashim la yidhaahdo laqabka ay naynaastaa ayaa markaasi lagu loo bixiyey maadaama raashinkaa uu samayn jiray wasmuhu camrun magiciisa camar baa la yidhaahdaa marka fariidka cunnada la yidhaahdo waxa weeye waktigaas zamankaas ilaa waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam cunnada ugu wanaagsan oo carabtu ay cuntabuu ahaan jiray khubsiga iyo waxaa la isku samayn jiray hilibka ayaa laisku karin jiray oo laisku dhex jabin jiray marka cunada midda ugu wanaagsan ayay ahayd marka athariidu waxaa la yidhaahdaa maa yutaharadu fi llaxmi wاlkhubsi hilibka dhexdiisa iyo maaragtay eh, kibista dhexdeeda wixii lasku burburiyo laisku sameeyo ayaa loo aqoon jiray walidaalika waad ogtihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam caaisha radi allahu canha markuu ammaanayay wuxuu yidhi wafadlu caaishata cala اnisaai ka fadli fariidi calaa saa'ir acaam caaisho fadliga ay leedahay markii dumarka kale loo eego waxay la mid tahay cunnada meesha fariidka cunnada la yidhaahdo raashinka kale booska uu ka joogoo kale ayay caaishana ka joogtaa ay uga fadli badan tahay marka cunnadaa waagaa la cuni jiray baa fariidka cunnada la yidhaahdo kan ugu wanaagsan ahaa weeyaan marka waa hilibka iyo kilistaasoo laisku jijabiye weeyaan haashi marka magacaasaa laqabkaana enaastaas sidaasaa loogu bixiyey laakiin magaciisa camar baa la yidhaahdaa wax kaloo uu sameeyeybu hadda noo sheegi wa huwa haashim alladii sanna rixlatayni labadii safar midka jideeyey wey kan jideeyey weeyaan labada safar waa kuwe rixlat shitaa'i waktiga xagaaga ah safarkiisa oo ilalyamani loo safro isagaa jideeyey wa rixlat asayfi jiilaalka safarkiisa oo ila shaami shaam loo rarto oo la aado loo safraana isagaa jideeye weeyaan marka isagaa ugu horreeyey oo bilaabay inay quraysh maka intay ka tagaan wakhtiga qaboobaha ahoo shitaha la yidhaahdo waa wakhtiga xilliga qaboobaha wey inay halkaa iyo yeman aadaan oo tijaaro iyo ganacsi ay u doontaan wakhtiga sayfka la yidhaahda ee kulaylahana oo jiilaalka la yidhaahdana halkaa iyo shaam ay aadaan dee shaamna waxaa la isla yidhahdaa waad garanaysaan waa suuriya dhulka hadda loo yaqaano lebnaan urdun falastiin dhulkaasoo dhan baa waxaa la yidhaahdaa ayaa shaam loo aqoon jiray magacaas ilaa yomina haadaana waa shaamaa la yidhahdaa halkaa ayay tijaarada waqtiga sayfkana ay u aadi jireen isaga ayaa marka rixladaas jideeyey cid kaga horraysa ma aynan jirin waana midda ilaahay subxaanahu wa tacaala quraysh uu ku galladaysanayuu leeyahay liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata ashitaai waasayfi falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahu min juucin wa aamanahu min khawf maxaa yeele carabta kale waa islayn jireen eber bay iska dhigi jireen ayaguna ayagoo aamina bay xaramka inta ka baxaan mako ayay waxay aadi jireen yaman wakhtiga shitaha ayagoo tijaaraystay oo aamina bayna soo noqon jireen wa kadalika wakhtiga ayana shaam bay tegi jireen ayagoo xoolahoodii naftoodii u badbaaday tijaaro iyo ganacsi watana waa ay soo noqon jireen marka waxay ku heleen ammaankaas waa beytka ilaahay subxaana wa tacaala oo rabbi uu dejiyey markaa shirkiga ka daaye rabbi keliya caabuda saasaa lagu leeyahy falyacbuduu rabba hada albayt aladii acamahu min juuc wa aamanahu min khoof meesha carabta kale ay gaajaysan tahay ayagoo gaajo ma arkaan meesha carabta kale ay cabsi ku nooshahay iyagoo ammaan bay ku nool yihiin sidaasaa marka loo yiri weeyaan wa kaana yucrafu bisayidi lbatxaa haashim waxaa loo yiqiinay wa kaana yucrafu mid yacni loo yiqiinay buu ahaa oo lagu garanayay bisayid albatxaa yacni albatxa asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa makaanka dhulka munbasidka kullu makaanin munbasitin dhul kasta oo fidsan ayaa batxa la yidhaahdaa yasiiru fiihi lmaau biyuhuna ay maraan oo markaa yani fayakhluf alturaaba walxasa sigaar saylka iyo daadkuna ou daadka markuu soo maro ciid iyo qaruurax uu uga tago dhulka noocaasoo kale ihi ayaa loo yaqaana albadxaa la yidhahdaa marka badxaa u makaa la yidhaahdaa dhulkaa waadigaa mako sayidkiisii asagaa ahaa weeyaan haashim asagaa sayidka ahaa weeyaan wa min xadiiihi haashim warkiisa waxaa ka mid ahaa sheekadiisa waxaa ka mid ahay annahu mara biyariba madiina ayuu soo maray annahu mara inuu soo maray biyariba yarib waa ismun min asmaai madiinati rasuuli lah sal alay waslam intuuna nabiga madiine u bixinin iyo taybi iyo magacyada badan loo bixinin yarib baa la ohan jiray yaa ahla yariba laa muqaama lakum farjicuu qur-aanku waad madiine ayuu soo maray wa huwa fii ariiqi tijaaratihi ila shaami wa huwa haashim isagoo fii ariiqihi wadadiisii dhexdeeda ku sugan fii ariiqi tijaaratihi ganacsigiisa wadadiisii ila shaami oo u marayay isagoo ku sugan lanna reer maka markay shaam inay aadaan rabaan madiinay aadi jireenoo wadda u ahayd markaasay madiine gudbi jireen markaasay shaam halkaa aadi jireen weeyaan markuu meesha madiine marayay yatrib uu tegey fatazawaja salma fatazawaja salma binta camrin yacni wuxuu guursaday haashim gabadha la yidhahdo salma binta camrin salma binta camr la yidhaahda buu guursaday oo min bani cadiyi bni najaarin qabiilka reer bani cadiyi la yidhaahdo cadiyi bni najaar qolada la yidhaahdo ka dhalatay gabadhaas ayuu guursaday salma binta camrin buu madiine ku guursaday wa aqaama cindahaa fatratan yacni wuxuuna u socday shaam buu tijaaro u doonanay magaaladaas markuu sii maray buu guursaday gabadhaas markaasuu wa aqaama cindahaa agteeda wuxuu ku nagaaday fatratan muddo ayuu ku nagaaday uma madaa ila shaami wahiya xaamilun markaasuu sii gudba uma madaa wuu tegey ila shaami shaam buu aaday wahiya salmana xub xaamilun ay xubla waa iyadoo uur leh oo ilmo caloosheedii galeen buu ka tegey oo shaam u aaday weyaan tijaaradiisiibuu aaday shaam markii uu tegey famaata bigaza min ardi filistiin famaata wuxuu ku dhintay haashim bigaza magaalada ghaza la yidhaahdo oo min ardi filistiin filistiin dhulkeeda ka mid ah oo shaam ka mid ahay halkaa ayuu ku dhintay haashim meeshii mowdka ugu yimid halkaasuu ku geeriyooday gabadhii uurka lahaydee salma binta camrin wuxuu leeyahay musanifka wa waladat salma salma waxay dhashay ibnan wiil bay dhashay bilmadiinati madiino oo yarib la yidhaahdo ayay ku dhashay markaasay samat wiilka ay ku magacowday shaybata shayba ayay ku magacawday magacaas ayay u bixisay weyaan maxaa shayba wiilka ay ugu bixisay lishaybin fii ra'sihi yacni ciro oo maarata madaxiisa ku tiilay darteed markuu dhalanayay ayaa ciro madaxiisa ku tiilay tintiisa sidaasaa marka shayba loogu magacaabay weeyaan marka magaca shayba la yidhaahdo yacni waxa weeyaan wiilkaa haashim ou dhalay oo hadhowdii aan arki doonno musanifka noogu sheegi doona cabdilmutalib la yidhahda nebiga awowgii noqon doono ayaa yacni markuu dhalanayay isagoo ciro ay ku taallabuu dhashay weeyaan marka magacaas yacni shayba in la yidhaahdo ibnu isxaaq magacaasuu rajaxaa uu leeyahay shayba baa la yidhaahdaa laakiin ibnu qutayba oo kaleeto magaciisa wuxuu dhihi jiray caamir baa la yidhaahdaa caamir buu magaciisii ahaa ayuu odhanaya weyaan laakiin qofka marka isagoo qof weyna loo bixiyo shaybo kale carabta u bixiyaan waa min baabi tafaaula la yidhahda yacni fa'la la yidhaahdaa inuu inta weynaado ciro yeesho oo kale loogu bixiyaa isagoo yar laakiin cabdilmutalib wuxuu ahaa ciradaasuu la dhashay isagoo ciro madaxiisa ku taalla ayuu dhashay weyaan wa nasha'a haada tiflu wiilkaas oo shaybe habartii ay u bixisay wuu barbaaray oo uu ku soo koray bayna akhwaalihi abtiyaashii dhexdooda oo fi lmadiinati madiino dhexdeeda ayuu kusoo barbaaray abtiyaashiisu kusoo dhex koray wey walam yaclam mana uusan ogaanin bihi shaybahaasi acmaamuhu abtiya adeeradii oo bimakata maka joogay akhbaartiisa maba aynan ogaanin xataa balaqa ilaa uu ka gaaro naxwa sabci siniina yacni toddoba sano aw amaaniya siniina ilaa siddeed sano uu ka gaaro ama toddoba ama sideed sano uu ka gaaro warkiisaba ma aynan ogaanin oo ninkii haashim aha inuu oo maka ka safray inuu magaalada madiine markuu tegay guursaday ilmo loo dhalay warka ma hayaan akhbaar ma aysan helin ilaa wiilkii dhashay siddeed sano ama toddoba sano uu ka gaaro uma calima bihi markaa kadib waxaa ogaaday wiilkaas in wiil walaalkii oo wiil dhalay waxaa ogaaday camhu adeerkii oo almutalibu mualib la yidhaahdo haashim walaalkii oo mutalib la yidhaahdo ayaa ogaaday weeyaan in wiil walaalkii haashim ou dhalay oo madiine joogaboo warkiisii soo gaaray fa dahaba bihi ilaa maka yacni wiilkiibuu ogaaday wuu raadiyey wuu soo helay markaasuu maka la soo aaday fa dahaba bihi wiilkii shaybe ahaa ayuu la soo tegey yaa la soo tegayo adeerkii oo mutaliba baa soo wadanaya ilaa makata makuu usoo watay oo keenay marka lama dadku reer ma garanayaan wiilkan inuu mutalib adeer u yahay oo haashim uu dhalay may oga wiilkii markuu keensaday falamaa ra'aahu nnaasu dadkii markii ay arkeen dannuuhu waxay u maleeyeen cabdahu mutalib addoonkiisay u maleeyeen addoon uu leeyahay oo madiine ka keensaday ayay u maleeyeen markaasay fa qaaluu waxay yidhaahdeen cabdulmualib mualib addoonkiisii weeye bay yihahdeen saasay ugu magacaabeen marka fashtahara bidalika nebiga awowgii magacaasu marka mashhuur ku noqday cabdulmualib la yidhahdo laakiin magaciisa waa shayba ama caamir hadba wixii la yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa mualibka marka cabdilmualib waxa loogu bixiyeyna dadkii reer makaa waxay u qaateen inuu addoon oo madiine kala yimid ou yahay laakiin maahayna waa wiil walaalkii ou dhalay oo adeer u ahaa weeyaan wa kaana cabdulmualib marka haashim warkiisi waa ka soo baxnay cabdulmualibkii ayaa laga warrama oo nebiga awoogii ah wa kaana cabdulmualibi cabdulmualib wuxuu ahaa awsama annaasi dadka midka ugu wanaagga badan yacni waxaa la yidhaahdaa alwasmu waxaa la yidhahda wa aharu lxusni baa la yidhahda wanaagga raadka uu reebo wanaagga iyo jamaalka iyo quruxda ay reebto weeyaan marka dadka midka ugu wanaagsan buu ahaa wa ajmalahum midka ugu maaragtay quruxda badan buu ahaa wa acdamahum qadra xagga sharafta iyo qadarkana midka ugu sarraynta badan buu ahaa waqad sharufa fii zamaanihi zamankiisii wuu kor noqday sharafan kor noqosho lam yabluqhu axadun cid gaarta aynan jirin qof gaaray uunan jirin ayuu zamankiisii marka nin shariifa oo aada u qiimo badan buu noqday weeyaan kaana cabdulmualib wuxuu ahaa sayida qurayshin sayidkoodii buu noqday wa saaxiba ciiri maka maka safarkeedii awrteedii markay baxayaan ninka madaxda u ahoo safar safareeda hogaamiyo dadka safarka ay hogaamiyabuu ahaa shariifan mid wanaagsan boo buu ahaa mutaacan nin la ateecabuu ahaayo dadku warkiisu ay maqlaan jawaadan nin deeqsiyabuu ahaayo waxbixiyabuu ahaa weeyaan yusamaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdilmutalib bilfayaad yani fayaad baa lagu magacaabi jiray mid shubmayo daadanayo maxaa loogu magacaabaa lisakhaaihi deeqsinimadiisa yani nin deeqsiyabuu ahaayo gacmihiisu ay ka shubmaan cadiyada iyo dadka aad wax u siiyo ayuu ahaa magacaasaa marka lagu yaqiino maarata lagu garanayo wy kaana wuxuu ahaa cabdilmualib yarfacu mid kor yeelo min maa'idatihi saxankiisa ama xeerada oo cunada uu ku cunayo mid u kor yeelo lilmasaakiini masaakiinta u koryeeli jiray iska daa masaakiinta bani aadamka baahane walwuxuushi watuyuur oo duurka jirka ah oo wuxuushta la yidhaahdo duurjoogta ah iyo tuyuurta oo shimbirihii ah xataa waxbuu siin jiray cadiyadiis meeshaasay gaartay deeqsinimadiisii weeyaan fa kaana markaas wuxuu ahaa cabdilmutalib yulaqabu mid lagu naynaaso bimucimi nnaasi dadka midka quudiyo fi sahli dhulka yani jilcan oo bannaanka ah oo aan dhagaxa ahayn dadka joogo midka quudiyo ayaa lagu magacaabi jira wey lanna asahlu waxaa la yidhaahdaa waa asahlu min alardi waxaa la yidhaahdaa waa khilaafu alxasni baa la yidhahdaa adayga adayga shayga adaygaa cagsigiisa waxaa kasoo horjeeda sahli baa la yidhahdaa waa shay sahlo weeyaan laakiin hadda sahliga waxaa la yidhaahdaa waa ardu munbasita dhul iska fidsan oo aanan buur oo kale iyo midna aanan ahayn ayaa dhulka sahliga la yidhahda marka waxaa lagu magacaabi jiray bimucimi nnaasi fi sahli dhulka bannaanka ah oo dabacsan oo jilcan dadka joogaa midkii quudin jiray ayaa lagu magacaabi jiray lagu naynaasi jiray wlwuxuushi wاtuyuuri wuxuushta iyo maarata iyo shimbiruhuna duurjoogta iyo shimbiruhuna fii ru'uusi ljibaali buuraha korkooda midka ku quudin jiray ayaa lagu magacaabi jiray halkaasu duurkaas raashin ugu geyn jiray oo wax ku siin jiray weyaan buuraha korkooda weeyaan ru'uusuljibaal buuraha maaragtay dushooda ayuu wax ku siin jiray waqad tasharafa yacni masaayaadka ou lahaa waxbuu ka sheegayaa deeqsinimada ka sokow waqad tasharafa wuxuu maaragtay ku kor noqday oo sharaf iyo qiimo uu ku helay bixafri bi'ri zamzama ceelka zamzamka la yidhaahdaa ceelka zamzamka la yidhaahdo qodistiisa la qodo bacda an kaana markuu ahaa dabadeed dasaha miday miday maaragtay aaseen oo ay maaragtay dabooleen jurhumun qabiilada jurhum la yidhaahdo cinda jalaa'ihim markay guurayeen agteeda min maka can maka maka markay ka guurayeen jurhum qabiilka la yidhahdo waa taqaanaan waxay ahaayeen ceelka zamzamka markii ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullaahi ismaaciil oo ilmo yara oo aabbihii ou ka tegey oo meesha keenay nabiyullahi ibraahim ilaahay oo ceelkaa u dillaaciyey qabiilka ugu horreeyo dhulkaas yimidee soo degay oo meeshaa joogay bay ahaayeen jurhumka qabiiladaasi eg oo marka biyaha ka faa'iidaysan jiro halkaa degay qabiilkaas marka ceelkaas markay ka guurayeen maka ay ka tegayeen ayay aaseen oy dabooleen marka cid ogeyd ma aynan jirin cabdilmualib baa marka qodistiisii ilaahay oo sabab uga dhigay buu leeyahy wa kaana cabdilmualib wuxuu ahaa qad umira mid la faray bixafrihaa ceelka qodistiisa filmanaami hurdadaa lagu faray riyo ku arkay markaasaa wa wusifa lahu loo tilmaamay mawdicuhaa fiihi yacni booska ceelka ceelka uu ku yaalla zamzamka makaankaas baa loo tilmaamay oo la yidhi ru'yadii isagoo ku jiro ayaa la yidhi ceelku halkaasuu ku yaallaa adigu qod baa la yidhi maarata saasoo kale weyaan waa la tusay ru'yaa lagu tusay w waa ku riyooday weyaan marka wa fii cahdihi ceelka marka qoditaankiisii iyo saw u qoday iyo wuu nooga warrami doonaa xoogaa inay qoraysh ku xasaday iyo shiikha noo sheegi doono wa fii cahdihi zamankiisii ou joogay cabdilmualib yaa waqacad waxaa dhacday xaadiatu lfiil maroodiga xaadiadiisii dhacdadiisiibaa dhacday alxaadita waa dhacda wey dhacdadiibaa dhacday wey xaadiat lfiil maxay ahayd waa midda ilaahay suurat eh, alam tara kayfa facala rabbuka looga sheekeeyo weeyaan waxay ahayd jaaa abrahatun ashran ninkaas xabashiga ah oo magaciisa la yidhahda abrahatun ashram ayaa yimid min alyamani yeman buu ka yimi asagoo wato bisittiina alfi jundiyin lixdan kun oo ciidan ah isagoo wato oo min alaxbaashi xabashadii ah ayuu yeman xaggeeda ka yimi wa macahu isagoo ay la jiraan bacdu lfiilati maroodiga qaarkiina oo wato maroodi qaarkiina oo wato ayuu maka soo aaday oo yaman ka soo baxay muxuu uga soo baxay maka u soo aaday liyahdima alkacba kacbada muslimiinta ay leeyihiin inuu dudumiyo oo nabiyulahi ibraahim ou dhisay inuu dudumiyo darteed carabtuna ay usoo xajiso ayuu u yimid weeyaan falamaa wasala abrahat alashra markii uu soo gaaray ilaa waadi muxasirin waadi muxasir meesha la yidhaahdo ama waadi muxasar oo u dhaxeeyo bayna almusdalifati wa mina mina iyo musdelifo dhexdooda ku sugan makaankaas markuu meeshaa soo gaaray oo degay wa tahayaa uu isku diyaariyey lilhujuumi yani calaa maka lilhujuumi calaa maka maka weerarkeeda isku diyaariyeyoo kacbada inuu dumiyo uu doonayo ba arsala allahu calayhim allah wuxuu dushooda ku soo diray tayran shimbiro abaabiila oo guuto kuuto iyo jamaaco jamaaco koox koox ah shimbirahaasoo tarmiihim ganayso oo abrahat alashram iyo ciidankiisii kacbada inay dumiyaan doonayo ku ganayso bixijaaratin dhagxaan oo misijiirin dhoobo la dubay xaggeeda ka ahaatay markaasuu fajacalahum allah wuxuu ka yeelay jeeshkii ciidankii kacbada inay dumiyaan doonayay kacasfin ma'kuulin kacasfin bal oo ma'kuulin la daaqay oo kale beer ay xoole inta galeen balkeedii burburiyeeno jajabsheenoo daaqeen oo kale buu rabbi ka yeelo waa baabi'iyey weyaan ilaahay baa dufaacay subxaana wa tacaala kacbada ayadana waa midda ilaahay uu qoraysh ku manaysanayo leeyahay beydka aa ah sharafta ku leedihiin allah waa kii idiin xifdiya marka idinka bannaanka aad ka istaagteen marka sidaa darteed shirkiga iska ilaaliya alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil wa arsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul ilahay waa baabi'iyey jeeshkii abrahatan ashrab oo watay halkaasi ku baaba'e wa kaana daalika wakhtigaas arrinkaasi wuxuu ahaa ficladaas xaaditada markay dhacaysay qabla mawlidi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii ka hor biaqali min shahrayni faqad laba bilood wax ka yar ayay xaadiadaas marka ay dhacday baa nebiguna uu dhashay calayhi salaatu wasalaam yacni intaysan nebigu uusan dhalanin ka hor laba bilood wax ka yar ayay ahayd wey markii xaadiadaa dhacday kabacdi laba bilood wax ka yar baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhashay oo adduunka ilaahay uu keenay wey wa amaa waaliduhu nabiga marka cabdulmualib awowgii markii laga soo baxay nabiga awowgii markii laga baxay ba aabihii buu ka warramaya wa amaa waaliduhu sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii oo waalidkiisii ahaa cabdullaahi cabdullaahi ahaa fakaana isna wuxuu ahaa axsana wlaadi cabdilmualibi cabdilmualib ilmaha ou dhalay caruurtiisii wiilashiisii kan ugu wanaaga badan buu ahaa wa acafahum midka ugu dhowrsinimada badan buu ahaa wa axabahum ilayhi cabdilmualib midka loo jacayl badan yahay buu ahaa owlaada kale wuu ka jeclaa cabdulaahi buu jeclaa weya wa huwa cabdulaahiguna addabiixu kii la gowracay yani gawraca laga badbaadiyey wey waa ka badbaadi doonay dhabiix baa loo yaqaan magacaas waay adhabiix bimacna almadbuuxa layidhahda waa faciil bimacna mafcuul waa taqaanaa macna kii la gowracay oo kale weya wadalika waxa weeye ana cabdalmualibi cabdulmualib oo awow nabiga awowgii ahaayo cabdullaahi aabbihii ahaa lama xafara bi'ra zamzami ceelkii zamzamka markuu oo riyada oo ku arkay markii uu qodayey oo wabatat ay muuqatay aathaaruhaa ceelkii zamzamka raadkiisii biyihii ay muuqdeen oo ceelkii inuu yahay la ogaaday baa naasacathu qurayshu cabdilmutalib waxaa kula dooday oo kula murantay quraysh qoditaankiisii iyo muran iyo khilaaf bay ka dhaliyeen markaasuu maadaama keligii uu ahaa ayuu nadar galay fa nadara wuxuu nadray cabdulmualib wey wuxuu leeyahay lain aataahu allaahu allah haddii uu siiyo cashrata abnaa'in inama toban ah hadduu rabbi siiyo toban wiil hadduu rabbi siiyaa oo wabalaguu ay gaaraan an yamnacuuhu inay cadowgiisa ka difaacaan oo ka manciyaan ay gaaraan yacni rag ay noqdaan wey tobankooda inta niman noqdeen waaweyn xeer ay odaga difaaci karaan ay gaaraan haddiiba tobankaa wiil oo difaaci kartaahi difaaca wakhtigiisi ay gaaraan rabbi uu siiyo wuxuu nadray layadbaxanna axadahum midkood inuu gowrici doono allah ugu dhowaanayo gowriciisi inuu ilaahay ugu dhowaanayo maxaa waa nin iska jaahiliya weeye ilaaha wax loo nadraabuu maaratay iska maaragtay nadarkaas iyou maqlay sidaa darteedba marka wuxuu midkood inuu gowraco iyo rabbi inuu ugu dhowaado nadarkaas ayuu sidaa u galay weeyaan falamaa tama markuu kaamil noqday oo dhammaystirmay lahu cabdilmualib daalika arrinka oo tobankii wiil ilaahay uu siiyey tobankii wiilna ay gaareen darajo ay ama xad ay asagu difaaci karaan ay gaareen iyo nadarkii inuu fuliyo doonay marka aqraca bayna awlaadihi hebelaan gowracaya awalna ma uusan dhihin midkood unbaan gowraci buu yidhi markaasuu aqraca u qori tuuray bayna awlaadihi carruurtiisa u qori riday kii qorigiisa uu soo baxo in la gowraco waa u qori tuuray fa waqacat ilqurcatu qurcadii oo qorituurkiiya ayaa wuxuu ku dhacay calaa cabdillaahi cabdullaahi ibni cabdilmutalib oo nebiga aabbihiiya ayay arrintii qurcadii iyo qorigiisa soo baxay in la gowraco darteed fa dahaba wuu tegay marka waxaa tegaya cabdilmutalib ila alkacbati kacbadiibuu aaday wuxuuna u aaday liyadbaxahu wiilkii inuu gowraco cabdilaahi ahaa inuu gowraco buu doonayay markaasaa famanacatu qurayshu quraysh baa u diidoo tiri maya ma gowracaysa walaa siyamaa ikhwaanahu wa akhawaalahu masalba ma leh kumaba sii jirto weeyaan walaa siyama kumaba sii jiraan ikhwaanahu walaalihii wiilka walaalihii iyo wa akhwaalahu abtiyaashii ayaa diiday in la gowraco quraysh iyo abtiyaashii iyo maaragtay walaalihii wixii o dhan baa diiday in la gowraco markay arrintaa ka hor yimaadeen warkoodii wuu aqbalay fafadaahu markaasu wuxuu ku furtay cabdilmualib wiilkiisii cabdulaahi ahaa bimiati min alibili boqol geela ayuu markaasi ku furtay boqolkaa geeloo nadray markaasuu ilaahay u gowracay saasuu maaragtay nadarkii uga baxsaday weyaan kolka fanabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabiyulaahi muxameda ah, ibnu dabixayni labadii inan oo la gowracay labadii wiiloo la gowracay wiilkoodii wey labadii wiil waa kuwe ismaaciilu calayhi salaam nabiyullaahi ismaaciil oo nabiyullaahi ibraahiim ru'yo oo ku arkay ilaahayna ku tusay isagoo wiilkiisa gowracayo oo markaana ilaahay uu furtay oo wankii maarata wan uu ku furtay iyo wa cabdullaahi cabdullaahi bni cabdilmutalib labadaasba yani maaragtay wiilkoodii wey cabdullaahina isagoo dhalay oo nebiga wuxuu yahay waladu sulbiya weladka oo dhalay ah ismaaciilna waa kii uu ku abtirsanayay weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la yidhaahdaa lmufdayayni labadii la furtay wiilkoodiina waa la yidhaahdaa sida loo yidhaahda ibnu dabixayn ayaa loo yidhaahdaa ibnu lmufdayayni labadii la furtay wiilkoodiina waa la yidhaahdaa fudiya ismaaciilu nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam waa la furtayoo allah baa wuxuu ku furtay bikabshin maxaa yeele ilaahi wuxuu leeyay wafadaynaahu bidibxin cadiimin yacni waxa weeye wan weyn ayuu rabbi ku furtay subxaanahu watacaala wa fudiya cabdullaahi cabdullaahi oo nebiga aabbihii ahna waxaa lagu furtay bimi'atin min alibil boqol geela ayaa isna lagu furtay weeyaan yacni ilaahay uu ka badbaadiyey gowricii uu ka badbaadiyey nin weynna uu yahay ayaa marka cabdilmualib inuu u guuriyo marka wiilkiisii niyeystay weeyaan wakhtaara wuxuu doortay cabdulmualibi cabdulmualib oo cabdullaahi aabihiya ah, libnihi cabdillaahi wiilkiisii cabdullaahi ahaa cabdullaahi bni cabdilmualib wuxuu u dooray aaminata binta wahbin gabadha aamine la yidhaahdo oo ina wahab ah ayuu u doortay inay zawjo u noqoto xaasay u noqoto wa kaanat aaminana waxay ahayd waa nabiga hooyadii weeye calayhi salaatu wasalaam wa kaanat aamina aaminana waxay ahayd afdala nisaa'i qurayshin quraysh dumarkooda midda ugu wanaaga badan ugu fadliga badan sharafan xagga qiimaha midda ugu wanaaga badan bay wa mawdican ka booska ay ka soo jeediya makaankana ayadaa ugu qiimo badnayd ugu fadli badnayd wa kaana abuuhaa wahbun aabbaheed oo wahab ahna wuxuu ahaa sayida bani zuhra reer bani zuhra qabiilka la yidhaahdo sayidkoodiibuu ahaa madaxba u ahaa weeye sayidkoodiibuu ahaa nasaban xagga abtirsiga iyo wa sharafan xagga qiimaha iyo wanaagaba isaga ayaa maaragtay sayid u ahaa bani zuhra qabiilka la yidhaahdana aamine aabbaheed baa wuxuu ahaa sayid u ahaa weeyaan marka fatamat alkhidbatu waziwaaju fatamat waxaa dhammaystirmatay alkhibatu doonistii alkhiba wlkhuba waa kala laba khudba waxaa la yihahda wax la akrinayo khidbana waa gabadha marka la doonayo khada lahoos dhigo doonista gabadha aad doonto weeyaan khidbadiibaa dhammaystirantayoo gabadhiibuu u doonay cabdilmutalib wiilkiisii cabdulaahi buu aamino u doonay waziwaaju guurkiina waa u dhammaystirmay oo waa u guuriyey weeye markiiba wa banaa biha aamino wuu dhistay oo waa u guursaday cabdulaahi bni cabdilmualib bimakkata maka ayuu ku dhistay oo ku guursaday weyaan magaalada maka ayuu ku guursaday fa xamalat birasuulillaahi sal allahu calayh ali wasalam markii cabdulaahi oo guursaday durbadiiba caloosha waxay ku qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa uur galay weyaan wa bacda fatratin markii nabiga calayhi salaatu wasalaam caloosha hooyadii ou galay muddo yar bacdi ba arsalahu cabdullaahi waxaa diray cabdulmualibi cabdulmualib oo aabbihiya ayaa wuxuu u diray ila almadiina madiina bou u diray aw ila ashaami ama shaam bou u diray fii tijaaratin ganacsi buuna ugu diray weeyaan inuu ganacsi aado ama maka waa shaki weeye ama madiinau u diray ama shaam buu yidhi tijaaro u aad cabdullaahi sidiibuu ku baxay aabihii tijaaradiibuu u doonay markii uu madiine marayo fa tuwafiya bilmadiina yacni wuu tegay madiina ama shaam buu tegay waa ka soo noqday madiine markuu yimid waxa weye fa tuwafiya waa la oofsadayo yacni waa uu dhintay bilmadiinati cabdullaahi oo nabiga aabbihiia ah, madiine ayuu ku dhintay weeye raajican min ashaami isagoo shaam ka soo noqonaya markuu shaam ka soo laabtay asagoo ah mid soo noqonayo ayuu halkaasi ku dhintay geerida ugu timid wey wa dufina markaasaa waxaa lagu aasay cabdullaahi bni cabdilmualib fii daari naabikata dubyaani daartii ninka la yidhahdo shaacirka ahee gabayaadii gabayaagii carabta ka mid a naabiqat dubyaani la yidhaahdo gurigiisaa lagu aasay naabiqatu dubyaani waa mucallaqaadka dadka iskalehu ka mid yahay shucaradii waaweyneeda jaahiliga ayuuna ka mid ahaa weeyaan halka daartii ou lahaabaa lagu aasay weeyaan wadalika qabla wilaadatihi sala allahu calayh waali wasalam cala lasaxi yacni arrinta khilaaf inuu ka jiro sheegi wadalika dhimashadaa cabdullaahi ou dhintay qabla wilaadatihi sala allahu calayh waali wasalam nebiga dhalashadiisii ka hor ayay ahayd cala lasaxi sida saxiixa ah sida asaxa ah weeyaan yacni qowl kalaa jiro laakiin sida asaxa ah waa inay ahayd intuusan nebiga dhalanin aabbihii inuu dhintay nebigu caloosha ku jiro sidaasaa asaxa buu almawlidu hadda waxaan ka soo baxnay usradii nebiga iyo sidii maaragtay yacni ahalkiisi ou ahaa qoyskiisii hoose dhalashadii nebiga buu halkan kaga warramaya cunwaankaana wulida rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama bishicbi bani haashimin wulida waa la dhalay rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka allah la dhalay bishicbi bani haashimin ree bani haashim yacni shicbigoodii waadigoodii baa lagu dhalay oo fii maka maka dhexdeeda ku yaala shicbiga maka waad aragteen ninkii waad garanaysaan shicbu waxaa la yidhahda shicbu fulaan shicbu shicbu caamir shicbu abi taalib shicbu fulaan ay leedahay waa qaybo qaybaha sida xaafadaha un iraahnoo kaleeto ayaa loo jeedaa marka bani haashim qaybtii ay lahaayeen ayaa la yidhaahda halkaasaa lagu dhalay lanna ashicbu asal ahaan waxaa la yidhaahdaa markii shiinka la hoos dhigo wa infiraajun bayna aljabalayni baa la yidhahdaa waa jamcu shicaabin shicaab baa lagu jamciya laba buuroo dhexdood waadiga dhexdiisa ku jira daloolkaas ku jira shicba la yidhaahdaa halkaa ayaa lagu dhalay oo reer bani haashim ay lahaayeen goormaa la dhalay sabiixata yowmi litnayn maalintii isniinta ahayd subaxeedii attaasici ee sagaalaad wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaha sagaal maahayne athaani cashar labiyo tobnaad oo min shahri rabiici alawali bisha rabiici alawalka la yidhaahdo yacni maaragtay ka mid ah caamil fiili maroodiga sanadkiisiina ah ayaa la dhalay weya marka waxa weeye horta inay rabiicu lawal dhalashada ahayd muran kama taagna layskuma khilaafin bisha rabiicu lawala nabigeenna la dhalay laakiin maalinka bidaat la dhalay maalinkeebou ahaa laba riwaaye baa jirta sidoo haddaba shiikhu noo sheegay in la yidhaahdo maalintii sagaalka ay ahayd rabiicu lwal ayuu nebigu dhashay ama maalinkay labiyo tobanka ahayd ayuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam labadaa riwaaye baa jirta markaasu wuxuu leeyahay wataariikhu alwalu asaxu xagga saxiixnimada markii la aado taariikhda hore oo bisha sagaalka rabiicu lwal caamulfiil in nebiga la dhalay taariikhdaasaa sax ah buu leeyahy asax ah wathaani midda labaadna in labiyo tobankii rabiicul awal baa la dhalay la yidhaahdaa ashharu ayadaa mashhuur noqotay taasa ka caansan caan bay noqotay oo mashhuuro dadkoo dhan waxay agtooda ku faafay in la yidhaahdo labiyo tobankii bisha rabiicul awal buu nebigu dhashay marka laakiin xagga sanad ahaan iyo riwaaye ahaan marka la yidhaahdo waxa saxiixa sagaalka ayuu leeyahay wey muslimiinta taariikh ay oo hijriya ma hijrada waxaa nabigeen markuu maka kasoo hijrooda bay bilaabatay waxa weeye markaa taariikhda miilaadiga baa jirtay xageebay kaga aadanayd buu marka raba inuu noo sheego wa huwa maalintaa nabiga la dhalay waa waxa weeyaan yuwaafiqu wuxuu waafaqayaa alyawma athaani walcishriin maalintii kow iyo labaatan labaiyo labaatanaad min shahri ibriil bisha abriil la yidhaahdo yacni ka mid ah sanata hamsumiya waxid wa sabciin oo miilaadiga ah yacni shan boqol iyo kob iyo toddobaatan miilaadiga taariikhda miilaadiga ah oo miilaadi ciisa nabiyullaahi ciisa markii laga soo bilaabo dhalashadiisii shan boqol iyo kow iyo toddobaatan markay ahayd bisha abril la yidhaahdo labiyo labaatan ay ahayd ayay wilaadada nabiga ku aadanayd dhalashada nebiga uu ku aadanaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yaa marka nebiga umuliyey habartiiyaa ka umuliyay tiibuu noo sheegi wa kaanat qaabilatuhu nebiga umulisadiisii haweentii umulisay ay daayatuhu tii umulisay wey addaayatu waalqaabilatu waa umulisaa la yidhahdaa iyo tan tarbiyada ilmaha hayso iyo xaadina waa isku wada dhow yihiin ayaa la yidhahdaa daayatuhu baan u jeedaa waa umulisadiisiie waxay ahayd ashifaa'a binta camrin ummi cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu gabadha la yidhaahdo ashifa bintu camrin oo ahayd cabdiraxmaan ibni cawf hooyadii allaha ka raadi noqdee ayaa nebiga umulisay oo hooyadii ka umulisay salawaatu ullahi wasalaamu calayh walamaa waladatu ummuhu nebiga markii hooyadii ay dhashay oo hooyo nabiyulaahi moxamed caloosheeda uu ka soo baxay aamino caloosheeda uu ka soo baxay kharaja minhaa aamino waxaa ka soo baxay nuurun iftiin baa ka soo baxay nuur nuurkaasoo adaa'at ay iftay lahu ay liajlihi dartii ay la iftay qusuuru shaam shaam daaraheedii ay nuurkaas oo wada gaaray ayaa maaragtay aamine jirkeedii ka soo baxay weeyaan arrintaasna waxa weeye waa sugan tahay sida nabiyulaahi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam uu sheegay xadiid yacni maaragtay xaakim oo warinayo oo sheekh naasir diin alalbani saxiixadiisa uu ku sugayo waxa uu leeyahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana dacwatu abi ibraahim waxaan ahay aabbahay ibraahiim oo nabiyullaahi ibraahiima ah, baryadiisa ilaahay ou baryo baan ahay oo waa kan allah uu yidhi rabbanaa wabcad fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaati samayn aayaddaas uu ilaahay ku baryey baryadii baan ahay buu yidhi wa bushra ciisa nabiyullaahi ciisana axadka uu ku bishaareeyey baan ahay oo allah uu leeyahy mubashiran birasuulin yatii min bacdi ismuhu axmedu aniga waa midkaa la igu bishaareeyey buuyi markaasuu wuxuu yidhi wara'at ummii xiina xamalat bii anahu kharaja minha nuurun ada'at lahu busra wa busra min ardi shaam yacni waxa weeye hooyadayna waxay aragtay markay aniga caloosha igu qaaday nuur ayada ka soo baxay oo busra magaalada la yidhaahdo ardi shaam ka tirsan daaraheedii iftiinkaas uu gaaray ayay hooyadayna nuurkaasay aragtay buu leeyahy marka waa xadiid saxiixa oo sugan weeyaan markii ay dhashay oo nuurkaa iftiinka ay aragtay aamina waxay samaysay wa arsalad way dirtay ilaa jaddihi nebiga awowgii cabdilmualibi cabdilmualib ahaa ayay akhbaar u dirtay inay wiil dhashay in loo sheego tubashiruhu ayadoo ugu bishaaraynayso biwilaadatihi sal allahu alayh waali wasalam nabiga dhalashadiisii ou dhashay ayada ugu bishaaraynayso ayay tiri dad inta u dirtay tiri war u sheega usoo bishaaraya inaa wiilkaas ugu dhashay cabdilmualib fa jaaa cabdulmualib cabdulmualib baa marka yimid oo gabadhii aamine iyo nebiga dhalashadiisiiba u yimid mustabshiran isagoo bishaaraysanay lanna nebiga aabba ma lahayn awowgiibaa marka meeshaa joogay ilaa aabihii isagoon dhalanin buu dhintaan soo aragnay awowgiibaa yimid cabdilmualib ahaa mustabshiran asagoo bishaaraysanayo masruuran asagoo mid faraxsan ah ayuu yimid waxamalahu wiilkiibuu qaaday oo nebigiibuu qaaday markaasuu wa adkhalahu lkacba kacbada buu la galay maarata halkaasuu la galay wey wa shakara allaha ilaahay buu cabdilmutalib ku shukriyey wa dacaahu allana wuu bariyey wa samaahu nebigu wuxuu ku magacaabay muxamadan buu awowgii ku magacaabay cabdilmualib baa muxamed u bixiyey wey maxaa muxamed loogu bixiyey rajaaa an yuxmad in la mahadiyo darteed rajo uu ka qabo ayuu maxamed ugu bixiyey weeyaan qof in la mahadiyo ah yacni la mahadin doono dadku ay wanaag iyo khayr kala kulmi doonaan inuu noqdo rajo ou ka qabo daraaddeed buu maxamed ugu bixiyey wa caqa canhu xoolihii buuna ka gowracay caqiiqadii waqlalka la yidhaahdo ama wanqalka la yidhaahdo ayuu u gowracay weeyaan caqiiqadii buu u sameeyey wa khatanahu wuuna guday cabdulmutalib oo nebiga awowihiia ah, ayaa nebiga guday iyo umasaabicihi maalinkiisii toddobaad ayuu nabigu guday salawaatu llahi wasalaamu calayh wa acama annaasa dadkiina waa uu quudiyey maadaama caqiiqadii uu sameeyey ayuu dadkii quudiyey kamaa kaana alcarabu siday carabtu ahayd yafcaluuna kuwa sameeyo annagana caqiiqada waa naloo jideeyey haddii ilmo ay kuu dhashaan maalinka toddobaad yacni sida ay sunnadu tahay oo wilaadadiisa laga soo bilaabo hadduu wiil yahayna laba neef in laga gowraco hadday gabar tahayna hal neef laga gowraco magaca loo bixiyo timaha laga xiiro waxyaalahaasoo dhan la gudo haddii la gudi karo waxaasoo dhan baa maaragtay wanaagsan oo la doonaya wey carabtuna dhaqankaas fiican bay lahayd wey wa kaanat xaadinatuhu umma ayman barakata alxabashiyata yacni qaabiladiis waan soo sheegnay umalisada waan soo sheegnay tii marka xadaanaynaysay oo ilaalinaysay baa naloo sheegay wa kaanat waxay ahayd xaadinatuhu nebiga tii ilaalinaysay oo dhowrayso xanaanaynaysay umma ayman gabadha umma ayman la yidhaahdo oo magaceeda la yidhahda barakata magaceeda baraka la yidhaahda alxabashiyata asalkeedana xabashiyad ahayd mawlaata waalidihi cabdilmualibi cabdilmualibna yani mawlaata waalidihi cabdillaahi deh cabdullaahi oo nebiga aabbihii aho waalidkii ahaa tii mawlaheedii ahaayo yacni addoonta u ahaydoo xoreeyey ahayd weeyaan addoon bay u ahayd wey barakadaas ayaa ilaalinaysay oo nebiga xadaanayn jirta weeye xanaanadiis iska lahayd gabadhaa marka baraka la yidhaahdo ama ummu ayman kunyadeeda loo yaqaanaa wuxuu leeyahay sheikhu waa baqiyad ilaahay baa cumri dheer siiyey way baaqi noqotay xataa aslamad ilaa ay nebiga inta lasoo diro ou rasuul noqdo ay islaamto markaasi xataa aslamad ilaa ay ka islaamto wahaajarad ay hijrootayo maka inta ka hijrooto madiine ay aaddo dadkii muhaajiriinta ay ka mid noqoto wa tuwufiyat waana la oobsadayo way dhimatay bacda anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga dhimashada ayadaaba kaga dambaysayba ayadaa nebigaba ka cumri dheereed wey bikhamsati ashhurin shan bilood ama ow bisittati ashhurin ama lix bilood bay ka dambaysay nebiga markuu lix bilood ama shan bilood mootanaa dabadeed bay ayaduna ay dhimatay weeyaan marka qoftaas yacni asagoo ilmo ahayd xanaanaynaysay oo haysay oo haddana markaa kabacdina maaragtay markuu dhintay dabadeed lix bilood ama shan bilood haddana kasii dambaysay umu ayman ayaa nebigana xaadinadiisii ahayd oo ti ilaalinaysay ah alradaacu nuugmadiibuu meeshaana musanifka nooga warramaya wa awalu man ardacathu sala allahu calayhi waaalih wasalama bacda ummihi huwaybatu mawlaatu abi lahabin wa walu man haweentii ugu horraysay ardacathu nabiga nuujisay sala allahu calayh waali wasalam bacda ummihi hooyaday mark hooyadii markay nuujisay aamino kadib haweentii ugu horraysa nuujisaahi huwaybatu huwayba alaslamiya la yidhaahdaa gabadhaa huwaybo la yidhaahdo ayaa maaragtay nebiga nuujisay oo ahayd mawlaatu abiilahabi abulahab addoon uu ahaan jirtay addoon uu ahayd maxay nuujisay bilabani ibnin laha caano oo wiil ayada ay dhashay ay nuujin jirtay oo markaa naaskeedu u irmaana ayay nabigana la nuujisay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wiilkaasoo yuqaalu lahu loo yidhaahdo magaciisa la odhan jiray nabiga hortii nuugi jiray hooyadii masruuxun masruux baa la dhihi jiray weeyaan wa kaanat waxay ahayd huwayba qad ardacat mid nuujisay qablahu sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam hortii xamsata ibni cabdilmualibi xamse oo nebiga adeerkiiya oo ina cabdilmutalib ah ayay horay u nuujisay haweentaasi weeye wa bacdahu sal allahu calayhi waali wasalam nebiga markay nuujisay dabadeedna waxay nuujisay abaa salamata ibni cabdilasad almakhzuumiy ninka abuu salama la yidhaahdo oo ibni cabdilasad almakhzuumi ree bani makhzuum ka tirsan ayay asna nuujisay marka nebiga meeqo oo walaal oo radaacada iyo nuugmada kula walaala leeyahay fahum ikhwatuhu sala allahu calayh waali wasalam min alridaaca saddexdaan oo ah masruux oo ayada ay dhashay xamse oy hore u nuujisay nebiga hortii iyo yacni abasalama oo nebiga gadaashay ay nuujisay nebiga walaalihii weeye oo waxayna walaal kuleeyihiin fi ridaacati nuugmada bay kuleeyihiin nuugmadii ay isla nuugeen naaska isla nuugeen bay walaalo ku noqdeen weeye huwayba marka abulahab ayay addoon u ahayd abulahabna nebiga adeerkiibuu ahaa markii arrintaas abulahab ou maqlay walaalkaa wiilbaa u dhashay buu farax dartii gabadhaa huwaybe la yidhaahdo oo nebiga nuujisay ayuu u xoreeyey weyaan tiibuu marka noo sheegay waqad actaqa wuu xoreeyey abulahabin abulahab oo nebiga adeerkiiyo ibna cabdilmutalib ah ayaa wuxuu xoreeyey amatahu addoontiisiibuu xoreeyey haadihi tan ah waa huwayba weeyaan muxuu u xureeyey faraxan liajli faraxin farax dartii oo ku faraxsan yahay biwilaadati rasuuliillahi sala allahu alayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa ou dhashay oo ku barax ku faraxsan yahay walaakinahu yacni ninka la yidhahda abulahab saara min aladi acdaa'ihi saara wuxuu noqday hadda wuxuu u xoreeyey wiil baa kuu dhashay oo walaalkaa dhalay ood adeer u tahay farax uu ku faraxsan yahay buu addoontiisa u xoreeyey laakiin wuxuu noqday markii nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam oo tawxiidka uu la yimid dadka ugu cadaawadda badan buu marka abulahab ka mid noqday wey walaakinahu abulahab saara wuxuu ahaaday oo noqday min aladdi acdaa'ihi nebiga cadowgiisa kuwa kan ugu dhibka badan ugu darnaashaha badan ayuu noqday ugu cadaawadda badan xiinama qaama markuu nebigu u istaagay bidacwati ila alislaami dadka inuu islaamka ugu yeero markuu nebiga u istaagay adeerkii dadka ugu dhibka badan nebiga ayuu ka mid noqday weeyaan ilaa aad ogtihiin suuratu tabbad ee kusoo degtay allah uu leeyahy tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa aghnaa canhu maaluh wamaa kasab sayaslaa naara daata lahab wamra'atuhu xamaalat alxatab fii jiidiha xablu min masad asaga iyo xaaskiisa ayaa ugu dhib badnaa wuuna noo keeni doonaa dhibka ay nabiga dhibi jireen markuu nebiga dacwada u istaago waan ku arki doona kitaabkeenna insha allahu tacala fii bani sacdin markaan nuugmadii baan weli ku jirna oo ka warramaya reer bani sacd yacni qabiil oo bani sacdi la yidhaahdo bani sacd ibnu bakri ibnu hawaasin qabiilkaa la yidhaahdo haween fara badanoo markii abaarta ay dhacday abaaro ay ku dhacday yay maka waxay usoo dooneen dumarkii si ay xoolo u helaan ilmo ay nuujiyaan oo xoolana ay ku qaataan baa dumarkoodii u yimaadeen qabiiladaa u yimaadeen marka tiibuu nooga warramaya kaana min caadati alcarabi carabta caadadeedu waxaa ka mid ahaa an yaltamisuu inay dalbaan oy raadiyaan almaraadiica yacni haween wax nuujiyo limawaaliidihim ilmahay dhaleen ayay maaragtay caadadooda ka mid ahayd inay raadiyaan ay doonaan filbawaadi baadiyahayna ka dooni jireen baadiyaha ayay dumarka joogo oo aynan yacni maaragtay xabaarada dhulka magaalada cudurradeedii iyo waxaasoo dhan ka badbaado qaboo dhulkaas bannaankaa joogo inay ilmahooda u nuujiyaan bay caadadooda ka mid ahaan jirtay maxay u dalbayaan haweenka baadiyaha jooga inay u nuujiyaan ilmahooga ibcaadan ka fogayn lahum awlaadii ay ka fogaynayaan can amraadi alxawaadiri magaalada dadka degan cudurradooda ay ka fogaynayaan xataa tashtada ilaa ay ka xoogaysato acsaabahum ilmihii yacni maaragtay xididadoodii iyo jirkooda uu ka xoogaysto acsaabtoodii ay xoogaysato ayay halkaas kusoo nuujin jireen baadiyaha waxay kaloo ugu diri jireen maahan cudurka keliyaho ka fogaadaan iyo maaragtay jirkoodii xubnahooda ha xoogaysteen keliya maahe waliyutqinuu inay sugaan oo itqaaniyaan allisaana alcarabiya fii mahdihim inta ay yar yihiin luqadda carabiga inay xifdiyaan maxaa yaele baadiyaha sideedaba ummad kasta oo ree baadiye leh baadiyaha meesha ay luqadda rasmiga ah ay ku dambayso oo saxda ah oo ummaddaas ay leedahay waa baadiyaha wey maxaa yeele magaaladii dad badan iyo ajnaas mukhtalifaho luqaad kala duwan baa beledkii soo galo markuu magaaladii soo galo luqooyinkai isdhexgelayo laakiin baadiyahu waa fasiixu wey dadkan mutamadiniinta ama maaragtay mutaxadiriinta ahi warkooda ma uu gaaray inta badan baadiyaha ma gaaro wey marka inay labadaa sababood ay ilmaha kusoo guulaystaan darteed ayay nuugmada baadiyaha u talbi jireen o ilmaha inay caafimaad ka soo helaan oo baadiyaha dadka joogo oo caafimaad qabo ay dumarkoodii ay soo nuugaan tan labaadna luqadda inay soo sugaan oo luqadda carabiga ayagoo si fiican uga hadli karo ay yimaadaan marka fii mahdihim waxaa loo jeeda waa yaraantooda fii sikarihim aa loo jeeda marka ay yaryihiin dhabta hooyadood ku jiraan saasoo kale wey waqadara allaahu allah wuxuu qadaray subxaanau wa tacaala an jaaat inay timid inay yimaadaan niswatun dumar haween inay yimaadaan oo min bani sacd bni bakr bni hawaazin qabiilkaas ka mid ah reer bani sacad ka mid ah inay yimaadaan yadlubna ayagoo doonaya arudacaaa ilmo ay nuujiyaan ayagoo dalbayo caruur ay nuujiyaan ayagoo doonayo inay yimaadaan oo maka ay yimaadaan baa rabbi subxaanau wa tacaala qadihiisii qadarkiisa oo ku dhacay weyaan fa curida markaasaa annabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga ayaa loo bandhigay calayhinna haweenkii kullihinna dhammaantood haweenkii reer bani sacadoo meesha yimi baa nebiga loo bandhigay markii loo bandhigay inay nuujiyaan fa abayna an yurdicnahu inay nuujiyaan waa ay diideen maxaa yeelay koo waa faqiir wa laba waa agoon wey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam agoon maaragtay waa nin aabbihii ou dhintay talabaad xoolo weyn lagama bixinin marka dadkii markii haweenkii loo bandhigay oo dhan oo kaalayaa yaa la yidhi way wada diideen weeyaan fa abayna way diideen an yurdicnahu nabiga inay nuujiyaan limaada liajli yutmihi agoontinimadiisa darteed ayay uga tageen oo agoonba wax nuuxaysta ma ahan bay yidhaahdeen saasay uga tageen walam tajid ma aynan helin ixda niswati haweenka mid ka midihi ma aynan helin ilma ay nuujiso weeyaan yacni radiican taas weeye maaragtay ee mafcuulkii labaad laga dhigaya walam tajid ma aynan helin ixda niswati haweenka mid kamidihi wa hiya xaliimatu bintu abi duwaybin gabadha xaliima bintu abi duwayb la yidhaahdo xaliimatu sacdiya la yidhaahdo mooye gabadhaas ma aynan yani ma aynan helin wey xaliimo ma aynan helin oo ina duwayb la yidhaahdaa radiican miday nuujiso ma aynan helin macnaha mafcuulbihigeedii bihigeedii waayaan ujeeda radiican mid ay nuujisa ma aynan helin fa akhadatu markaasii sala allahu calay wasalam maadaama dadkii kale haweenkii kale ee dadkii xoolaha lahaa ilmahoodii heleen ayana ay wax weyday ilmo ay nuujiso ay weyday ayay iska qaadatay agoonkan iska qaada bay istiri saasay marka yani nabiga ku qaadatay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin way ku faa'iidey waan arki doonaa wa xadiyat bihi way ku dheebsatay nebiga calayhi salaatu wasalaam nasiib weyn bay ku heshay xadwatan dheef ayay ku dheebsatay nebiga dheeftaasoo iktabada lahaa darteed ay u kantaan alaakharuuna dadka kale ay u kantaan ikhtibaadka kamashadaa la yidhahdaa yani asalku waa alxasad baa la yidhahdaa xasadka laakiin waa ka duwan yahay khibtada alkhibta waxaa la yidhaahdaa qofka isaga oo maaragtay khayrka haysto inaad jeclaato ilaahay adna inuu ku siiyo laakiin xasadka waa ka duwan yaho xasadku waxa weeye hebel khayrku ilaahay siiyo inuu inta ka tirtiro adiga kugu soo wareejiyaad aad doonaysaa weyaan marka xasad ma aha ibtaa la yidhahda kamashaa la yidhahda soomaalida waa kantay baa la yidhahda marka iktabata laha alaakharuun yani wanaaggii ay ka heshay nebiga iyo nasiibka dheefta iyo wanaaggii ay ka heshay baa dadkii kala jeclaysteen weeyaan haweenkii kalea jeclaystay weyan wasmu abi uaybin wasmu abi duwaybin abu duwayb ninka la yidhaahdo oo xaliimo aabbaheeda magic waalidu xaliima xaliimo waalidkeedii ah xaliimo aabbaheeda magaciisu waxa weeye cabdullahi bn xaari cabdullahi bn xaari baa la yidhahda wasmu zawjiha xaliimada xaliima bintu abi du'ayd ninkeeda magaciisana waxaa la yidhahda alxaari ibni cabdilcuza magacaas uu leeyahay xaari ibni cabdilcuza baa la yidhahda wa kilaahumaa labadooda oo maalan xaliimatu sacdiya aabbaheed iyo ninka qabada waxa weeye labadooda mid kastoo ka mid ihi min sacd bni bakr bni hawaasin qabiilkaas reer bani sacad ayay ka mid yihiin weyaan wa wlaad lxaari bni cabdilcuza xaliim sacdiya ninkeeda awlaaddii ay u dhashay ninkaas xaari ibn abilcuza la yidhaahdo ibni cabdilcuza ilmaha ay u dhashay waxa weeye wa ikhwatuhu sala allahu calayh wasalam min aradaaca waa walaalihii oo xagga nuugmadana kala mid ah maadaama xaliima sacdiyana ay nuujinaysay sida fuwayba ay u nuujisay laakiin fuwayba magaaladay joogtay tanna baadiyay la aadaysaa weeyaan marka waa walaalihii oo min alradaacati nuugmada kula walaalo ah waa kuwe kuwaasi hum kuwa awlaada kula walaalaha ahe xaliime ay dhashay cabdullaahi wey wa aniisa wey wa judaama wey saddexdaas weeyaan wa hiya judaamadani ashaymaa shaymaa baa la yidhaha magaceeda laqabkaasay leedahay naynaasta shaymaa baa lagu magacaaba laakiin magaceeda judaymaa la yidhahda waa laqabun naynaas weeye halaba cabasmiha magaceeda laakiin ka qaalib noqday judaymo looma yaqaana shaymaa baa loo yaqaana wa kaanat waxay ahayd shaymaa taxdinu rasuula allahi sal alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam tuxanaanaysa bay ahayd maadaama ay ka weyneed baadiyana ay la joogtay baadiye ayada xanaanadeedii iyo xadaanadeedi iska lahayd oo ilaalin jirtay weeyaan marka nebiga marka imsaa la nuugtay horay saddexaan usoo marnay wuxuu ahaa masruux iyo abu salama iyo xamza saddexdaasaan soo marnay haddana saddex kalea la maaragtay xaliima sacdiya ay la nuujisay cabdullaahi iyo aniisa iyo judama saddexdaas ama shaymaa la yidhaahdo lixdaas ayuu lahaa oo rag iyo dumara ah oo nabiga la nuugay salawaatu wasalaamu calayh wy barakaatun fii beyti radaaca barakaatun barakooyin oo fii beyti radaacati laga helay nuugmadii beydkeedii xaliim sacdiya iyo ninkeedii alxaari ibni cabdilcuza wixii barako ay nebiga ka heleen nuugmadii ay qaateen ayuu meesha noogu sheegay waqad darad waxaa farabadatay albarakaatu barakooyinkiibaa batay calaa ahli hada albeyti gurigan oo rees maarata xaliima gurigeedii iyo xaaria ibni cabdilcuza gurigoodii ahalkaas ayaa barakadii ku tiro badatay muddata wujuudihi sala allahu calayhi wasalama baynahum inta uu nebigu joogay muddadii nebiga uu joogay barka aad u badan bay helay wa mima ruwiya waxaa la wariyo waxaa ka mid ah, a oo min haadihi albarakaati barakooyinka ay nebiga ka heleen nuugmadiisii iyo guriga joogista uu joogay ay ka heleen ana xaliimata xaliimo oo xaliima sacdiya la yidhaahdo lamaa jaaat markay timid ilaa makata maka markay imaanaysay hore oo ay nuugmada raadinaysay kaanat alayaamu maalmahaas waxay ahaayeen ayaama jadbin wa qaxtin maalmo abaara bay ahayd maalmo abaar keliya bay ahayd wa kaana maaha wa kaanat macaha waxay wadatay oo maarata maceeda ahaa ataanun dameer dhadig ah bay wadatay kaanat abطa'a daabatin fi rakbi dameertaasoo ah abطa'a daabatin daabad midda ugu luudid badan ugu daahida badana ah fi rakbi safarkii mashyan xagga socodka yani dameer aad yani maaragtay eh, taag daran oo aan socon karin ayay la timid maka marka imaanaysa mashyan xagga socodka liajli dacfi walhazaali taagdarida iyo maaragtay caatada iyo weydnimada daraaddeed bayna la socon weyda socodkeeda oo dib ugu dhacay dameertaasay wadatay wa kaanat waxaa kaloo macaha iyada la jirkeeda ahaayoo ay wadatay naaqatun hal laa taduru biqadratin min labanin aanan wax yar oo caanana aan lahayn caano yarna aysan naaskeeda usan ku jirin ibteeda usan ku jirin ayay wateen yani hal gurtay oo ebera bay wateen weeyaan wa kaana laha waayani waxay lahayd xaliima sacdiya waladun sagiirun wiil yar bay lahayd oo yabkii oynayabay wadatay wiilkaasna way dhashay waa la socday wayasraku qaylinayo tuula leyli habeenkii oo dhanba waa qaylinaya waa oynaya liajli ljuuci gaajo darteed buuna la qaylinayaa oo la oynaya weeyaan laa yanaamu cunuga hurdi maayo gaajo darteed walaa yatruku kamana tegayo abaweyhi aabbihi iyo hooyadii yanaamaani ha hurdaane faraha kama qaado lanna hadduu caawo dhan oynayo aabbihi hooyo hurdo arki maayaan ilmaha gaajowna la oynaya ilmahaana way wadatay cunugaasay wadatay falamaa jaءat xaliimatu bالnabiyi salى اllahu alيyh wasalam xaliimo markay nebiga la timid ilaa raxlihaa meeshii ay deganayd raxliga waxa weeye maskankii marka maka ay ka deganayd markay nebiga soo qaadatay laakiin aysan weli baadiyihii aadin makaankii ay ka deganeed maka markay la timid wa wadacathu fii xijriha nebigana ay ku dejisay dhabteedii ay saartay aqbala calayha nebigu wuxuu qaabilay fadyaaha labadeedii naas bimaa shaaa min labanin yacni wuxuu ka helay wey wuxuu ilaahay doono oo caanaabuu ka helay wey haweentii aan ilmaha waxay siiso weyday cunugeeda naaskeedii ou guray baa nebiga markuu afka la galay baa ilaahay subxaana wa tacaala caano uu ka siiye wey fa shariba marka nebigu waa cabay calayhi salaatu wasalaam xataa rawiya ilaa uu ka cukanaado u dhargo ayuu cabay wa shariba macahu nebiga naaskii xaliima sacdiya waxaa la cabay ibnuhaa wiilkeedii asagiiru wiilkii yaraaye hadda gaajada la seexan waayena hooyadii caano buu ka helay xataa rawiya asna ilaa uu ka dhargo oo ka cukanaado uma naama nebiga iyo maaragtay wiilkii yarka ahaaba waa ay seexdeen markay dhargeen weya wa qaama zawjuha ninkeedii baa u istaagay oo kacay ila naaqati hashii aanan dhibic lahayn caanaha ayna naaskeeda uusan ku jirin ibteeda ku jirin ayuu aaday fawajadahaa markaasuu hashii wuxuu helay xaafilan bilabani ay malii'atan bilabani ayadoo mid caano ka buuxda ah ayuu helay durbadiiba markaasuu faxalaba minha waa uu lisay hashii ma ntahayaa bishurbihi wuxuu ka lisay maa shay buu ka lisay intahayaa ay u dhammaadeen bishurbihi cabitaankiisa dhammaantood rayan cukanaasho iyo washabican dharag ay kulligoodba dhargeen weeyaan uma baata habeenkaas waxay baryeen xaliima sacdiya iyo ninkeedii bikhayri leylati habeenkan ugu wanaag badan ayay habeenkaasi baryeen maxaa yeele haweentiina naaskeedii ilaahay caano buu geliyey bibarakati rasuuli lahi sal alay wasalam hashoodiina ilaahay caanobow maaratay candhadeedii uu yeelay weeyaan walamaa kharaja markay baxeen raajiciina ayagoo laabanaya iska jamci kulligood dadkii o dhan wey ilaa baadiyati bani sacdin reer bani sacdi baadiyahoodii markay nebiga u wateen rakibat waxay fuushay xaliimatu xaliimo waxay fuushay tilka alataan dameertaas oo dhadiga ahi ayay fuushay wa xamalat macahaa waxay qaaday annabiya sala allahu calay wasalam nabigiina way qaadatayoo ayadoo sidatabay la fuushay weeyaan dameertii socon weydayoo caatada la socon weyday weydnimada fa asracat ilataamu han dameertii fa asracat ilataamu dameertii dhadigga ahayd way degdegtay xataa qatacat birakbi ilaa safarkaba ay goyso ka hormarto safarkiioo dhanba ayadaa ka hormartay walam yastadic aynan awoodin luxuuqaha kadabitegeedii laga taba tago shay-un min alxumuri mid dameeraha ka mid a ah uu gaari waayey kulligood midka daba tagta la waayey wey ayadaa ka dheeraysay damaartii waana bibarakati rasuuli lah sal la alay wasalam walama qadimaa markay galeen fii diyaarihima diyaara bani sacdin baan u jeedaaye markii ay galeen oo magaaladoodii iyo baadiyahoodii ay tageen wa kaana wuxuu ahaa yani diyaara bani sacdinna ajdaba ardi illaahi dhulka alle midda ugu abaarta badan bay ahayde kaanat hanamahumaa arigoodii waxay ahaayeen dhulkaa wada abaarta keliya hoo eberka ah yay markay arigoodii baxaan subaxii towrwuxu ariga way soo caraabi jirtay galabnimadii calayhimaa waxay usoo noqon jirtay xaliime sacdiyo iyo ninkeedii oo alxaaris ibni cabdilcuza shibaacan arigii ayagoo dhargan ayay soo noqon jireen weyaan arigoodii ayagoo dhargay mumtali'ata alkhawaasiri kelyahoodiina ay buuran yihiin ay buuxaan bilcalfi calafkii iyo waxay maarata doogii iyo daaqii ay soo daaqeen darteedna ay maarata calooshoodii kelyahoodii ay la maaratay ay la buuxsameen ayadoo ah bay soo noqdaan weyaan wa mumtali'ata duruuci billabani ayadoo cadhadoodiina xoolihii cadhadoodii mid buuxda ay tahay caano ay ka buuxaan bay la soo noqon jireen wey fa kaana markaasi waxay ahaayeen xaliime iyo ninkeedii yaxlubaani kuwa listo arigooda bay lisan jireen wa yashrabaani way cabi jireen wamaa yaxlumu insaanu dadka meelaha la degan baadiyahana insaan kamide ma uusan ahayn mid listo qadrata labani yani dhibic caanaana ma aysan lisan jirin laakiin ayaga waxay ku heleen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam barakadiisa rabbi ku siiyey subxaana wa tacaala falan yazaala xaliima iyo ninkeedii ma aynan ka zuulin yacrifaani inay garanayaan min allahi alla xaggiisa alziyaadata walkhayra yacni ziyaado iyo khayr maalin walbaba inay wax kororsiimo helayaan khayr fara badan inay garanayaan kama aynan zuulin xata iktamalat ilaa ay ka dhammaystirmato muddat aradaaca xata iktamalat ilaa ay ka kaamil noqoto muddat aradaacati nuugmada muddadeedii ay dhammaystirmato wamadat ayna tagto sanataani laba sano ilaa laba sanoo nebigu la jooga calayhi salaatu wasalaam fafatamatu markaasay ka goysay naaskii xaliimatu xaliimo ay nabiga naaskii ka goysay maxaa yeeley radaaca iyo nuugmada midda ugu kaamilnimo badan waxa weeye wlwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni laba sano dhammaystiran inay hooyada nuujiso ayaa ugu dhammaystiran weeye waqad ishtada ayadoo ou adkaaday wa qawiya ou xoogaystay nabiga calayhi salaatu wasalaam fii hadihi alfatra labadaas sano muddadaa ah isagoo xoogaystay ayay marka naaska ka goysay xaliima sacdiya weeyaan hada wabilahi towfiiq sala allah waslama cala nabiyina maxamed